اllah xujada tusinaysa kelimadaas laa ilaaha ila allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye daliilkeedu muxuu yahay jawaabtii waxay tahay su-aashaas toddobiy tobanaad waxaa daliil u ah qowl اllahi tacala alla qowlkiisa uu yihi shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wاlmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima biاlqisط laa ilaaha ila huwa alcaziiz اlxakiim alle waa uu ogeysiiyey addoommadiisa oo waa caddeeyey maxaa yeelay markhaati kucu waxbuu caddeeyaa mujaahid wuxuu leeyahy alla waa xakumay in kuu xaq lagu caabudo aanu jirin asaga ma ogi waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way marag fureen iyaguna wa ululcilmi ahlulcilmiguna sidoo kale way marag kacaayaan oo waxay ka markacayaan malaa'igtai ahlucilmiguba ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye qaa'iman bilqisti xaaluu yahay alle mid maaragtay u taagan cadaalad marka malaa'igta iyo mu'miniintu shahaadada ay qiraayaan macnaha waa qirid qaa'iman bilqistina waxaa laga wadaa allah macnaha khalqigiisii buu maamulkooda maarata u taagan yahay wax kaloo yani jiri karaan ma jiraan haddaanu alle u fududayn ama alle maaragtay aanu qadarin ama alle aanu maaragtay kaalmaynin marka alle waa kan wax maamula waa kan wax arsuqa waa kan acmaasha dadka ku abaalmariya wixii sameeyeen oo wanaag ama shar ah. marka cadaalad buu maaragta alle ugu taagan yahay laa ilaaha illaa huwa markaa la soo celiyey ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye alcasiizu alla waa kii adkaada alxakiimu ee xikmad badan iyo wa qowluhu tacaala qowlkiisa uu yidhi waa u daliila faaclam annahu laa ilaaha ila allah waxaad ogaataa oo khitaabku rasuulku u dhacaaya sala allahu alay wasalam baqowi wuxuu leeyahay laakiin dad kalea loo jeeda waxaa kaloo culimmadu yidhaahdaan ku sugnow cilmigaas ku sugnow oo ah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye marka dadki waxaa waajib ku ah inay ogaadaan ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye waa inay shahaadadaas qiraan oo cilmina ay u leeyihiin oo aan jaahil laga noqonin culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan macnaha cilmigaadii cilmi kale ku darso haddii macnaha rasuulka lala hadlayo sala allahu aleyh wasalam abulcaaliye iyo ibnu cuyeyne iyagu waxay leeyihiin aayaddan waxay la xidhiirtaa wixii ka horreeyey oo dadka haddii ay saacaddii u timaado oo qiyaamihii uu dhaco waxaad ogaataa meel la magan galo iyo meel loo cararo inaanay jirin allah ma ogi allah unbaa maaragtay wax badbaadin kara iyo wqowluhu tacaala alla qowlkiisi uu yidhi yaa daliil u ah shahaadatu an laa ilaha illah qowlka alla uu yidhi baa daliil u ah wamaa min ilaahin ila allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi iyo waqowluhu tacaala alla qowlkiisi uu yidhi ma اtakhada allahu min waladi wama kaana macahu min ilaah alle walad ma aanu samaysanin walad waxaa la yidhaahdaa kalla dhalaa la yidhaahdaa marka walad alla ma aanu samaysanin wamaa kaana macahu min ilaah isaga le jirkiisana ma ahaanin ku la caabudo oo shariik ma aanu ahaanin marka shariik iyo mid wax la wadaago cibaadadiis la wadaaga yaa alle laga anfinayaa marka laa ilaaha ila allahu yay la macno tahay wamaa kaana macahu min ilaah haddii la yidhaahdo marka yani ilaahyaalkii la anfiyey ayay marka aayaddani ka hadlaysaa ma اtakhada allahu min waladin wama kaana macahu min ilaah idan la dahaba kullu ilaahin bima khalaq haddii saasu ay dhacdo ku kastoo la caabudaa wixii uu abuuray wuu la tegi lahaa wala calaa bacduhum calaa bacd qaarkoodna qaarka kale yay waxay dooni lahaayeen inay ka sara maraan sida boqorada adduunyaduba ay u dolbaan oo qof walba qalaba iyo adkaansho yuu raadin lahaa marka waxaa laga hadlayaa ilaahyaalkii la anfinaayey aayaddu ma sheegayso inay maaragtay allah inay e, e, e, macbuudaadkaasi ay ka sara saramarayaan ama ka sareeyaan inay aaminsanaayeen ma sheegayso mushrikiintuna saas maba lahaynba oo ilaahyadoodu waxay leeyihiin waxbay uu noo shafeecaysaa moogiye allaynoo dhoweynaysaa moogiye ma laha ilaahay bay maarata intay la tartamaan ay ka adkaan karaan ma laha waxaa laga hadlaya hadda waa maxay waa ilaahyadii laftoodii ilaahyadaas baatilka ah ee alla sukadii la caabudaayo yaa iyaga laftoodu yacni dagaalami lahaa oo midba midka kale inuu ka sara maro yuu raadin lahaa iyo wa qowluhu tacaala shahaadatu an laa ilaha illa waxaa kaloo daliil u ah alla qowlkiisii uu yidhi قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى di الcرشh سبيiلا haddii allala jirkiisa ay jiraan kuwo la caabudo oo maaragtay cibaado mudan sida iyagu maثala ay sheeganayaan idan haddii taasi ay jirto labtagw waxay maaragtay eh, raadsan lahaayeen ama samaysan lahaayeen ilaa dil carshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa sabiilan jid bay u samaysan lahaayeen ay ku caabudaan oy u dhowaadaan oo ay wax weydiistaan taasay raadin lahaayeen marka addoonkii faqiirka ahaa see looga dhigaayaa ku alla lala caabudo taasay muxaqiqiintu yay maaragtay eh, ay yidhaahdaan iyadaa sax ah qowl kalaa jiro ah oo mufasiriinta qaarkood ay sheegaan idan labtaqow taasi hadday haddii ay jirto waxay raadin lahaayeen jid bay raadin lahaayeen oo saci bay geli lahaayeen siday allah maarata uga adkaan lahaayeen oo muqaalaba u samayn lahaayeen marka haddii mid adkaado kaasaa marka rabbi noqonaya oo cibaadadiina mudan laakiin nimanka mushrikiinta ah haddayba og yihiin oo ay qirsan yihiin in waxaan ay caabudayaan laga adag yahay sidee marka maaragtay macbuudaad uga dhigteen iyadoo xaaladoodu ay saasto ay ogyihiin inay maaragtay eh, daciif ay yihiin marka waxaan munaasaba inay ku hadleen mushrikiintu ma aanay dhihi jirin sida ahlucilmiga ay leeyihiin muxaqiqiinta ahi ilaahyadeennu allay la tartamaan oo ay isku dayaan inay ka adkaadaan ma aanay dhihi jirin waxay dhihi jireen way maaragtay noo shafeecayaan allah agtiisa iy nooga ergeynayaano warkooda waa la maqlaa allah warkooda maqla oo yeelaya marka way ku taqarubi jireen way ku tawasulaayeen way sii maraayeen macbuudaadkaas laakiinse shafaacadii shafaaco khaldan bay sugayeeno iyadoo alla u idmin iyo waxay leeyiin shafaco waa iska leeyihin yani gari gardarraba uma baahno idanka alleh markaasay makhluuqi alla u abuuray waxay ka dhigaayaan mid shafaacadii hanta allana taa waa diiday shafaacadan waa laga hadli doonaa ayadan noo imaan doona walaa yamliku ladiina yadcuuna min duuni shafaaca yacni kuwa alla sokadiisa ay baryayaan ama ay caabudayaan ma hantaan shafaacada aayad kale qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaaco oo dhan allah iska leh marku uu idmo unbaa la shafeeci karaa marka markan ay leeyihin qofka makhluuqa ahi shafaac uu leeyahay isagu yaanuba alla idmine waa shirki taas waa nooc shirkigii ka mid a qataada waxaa laga wariyay inuu yihi labtaqow ilaa dilcarshi sabiila yani waxay dooni lahaayeen oy raadin lahaayeen inay allah u dhowaadaan iyadoo xaaladduna ay tahay sida inaanu ahayn siday ayagu sheeganayaan qataada waxaa kaloo laga wariyay inuu yihi low kaana macahu aalihatu kamaa yaquuluunu maaragtay ku fasiraya ama aayaddi saas ah low kaana macahu aalihatun low kaana macahu aalihatun kama yaquuluun wuxuu leeyahy marka qataada low kaana macahu aalihatun haddii maaratay kuwa cibaado mudan ay jiraan oy la jiraan alleh idan lacarafuu lahu fadlahu wamasiyatahu alayh idan lacarafuu lahu fadlahu wamasiyatahu calayhim walabtagw ilayhi walabtagw ilayhi ma yuqaribhum ilayh haddiiba ay jiraan macbuudaadkaas ay sheeganayaan way garan lahaayeen in allah uu ka sarreeyo oo uu ka fadli badan yahay waxayna raadin lahaayeen wax alla u dhoweeya sufyaan thawris waxaa laga wariy inuu yidhi tacaatow sulطaanahu waxay isku dayi lahaayeen inay sulطaankiisa alle ay maaragtay eh, qaataan ama ay gaaraan laakiin hudali baa saciid bin jubayr wuxuu ka wariyey yani in ay raadin lahaayeen jid ay mulkiga alle ku zuuliyaan laakiin ninkaas hudali la yiraahdaa waa nin daciifa ama daciifun jiddan ah sheekh islam ibnu teymiya yaa warkaas sheegay oo kitaabkiisa majmuc alfataawa ku sheegay marka aayaadkaas iyo kuwo kaleba yaa daliil cad u ah qiridda la qiraayo iyo inay waajib tahay in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogi su-aasha sideed iyo tobanaad maa macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye macnaheedu muxuu yahay shahaadatu an laa ilaha ila allah macnaheedu muxuu yahay jawaabtii siddeed iyo tobanaad waxay noqotay معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله waa in laga anfiyo mudnaasho la mudan yahay in la caabudo in laga anfinaayo wax allo wixi alla ka soo haray mudnaashadaas uu cibaado mudan yahay baa laga anfinaya yani ma mudno wa wa ihbaatuhaa lilaahi caza wajala waxaana loo sugayaa mudnaashada la mudan yahay cibaadada oo oo xaq loo leeyahay waxaa loo sugayaa allah baa loo sugayaa waana laga anfinayaa kuwii kale marka nafyi iyo isbaad baa ku jira kelimadda waxaad diideyso iyo waxaad ogolaanayso ood sugayso waxaad diidayso waa maxay in duulal kale cibaadada ay wax ku leeyihiin oo ama addoommo ah ama malaa'ig ah ama ambiye ah inay cibaadada wax ku leeyihiin baad diideysaa waxaadna sugaysaa oo aad ku koobaysaa cibaadada allah keliya oo waxaad leedahay allah baa cibaadada mudan oo cibaadadiisu ay xaq tahay mid sugan ay tahay wax anfacaysa ay tahay tii lagu badbaadaya ah marka nafyi iyo isbaat baa ku jira waxna waad diideysaa waxna waad sugaysaa marka cibaadadii mudnaasho cibaado la mudan yahay yaa waxaa loo diidaya wax allo wixii alla ka soo haray noocay doonaan ha aadaan sharaftay doonaan ha yeeshaan qiimahay doonaan ha yeeshaane sababtoo ah midkaa aadka u qiimaha badani waa ka hooseeyaa cibaado mudnaan oo qiimaha uu leeyahay iyo sharaftaa alla uu siiyey ma gaarsiinayso in cibaadaha uu qayr cibaadada uu qayb ku yeesho ma gaarsiisna waa ka hooseeyaa addoon kasta waa ka hooseeyaa suu doono fadli u lahaado marka waad ka anfinaysaa mudnaanshada cibaadada la mudnaa yaad ka anfinaysaa wax alla wixii alla ka soo haray waxaadna u sugaysaa allah keliya laa shariika lahu fii cibaadatihi mid la wadaagaa ma jiro cibaadadiisa ma jiro oo cibaadada la wadaagaa ma jiro kamaa anahu laysa lahu shariiku fii mulkih waxaan cibaadada loola wadaagin sida aanu u jirin ku hanashada la wadaaga oo samaawaadkii iyo ardadii iyo khalqigii yay maarata kuwan aan caabudayna wax ku leeyihin ma dhihi jirin mushrikiintu way qirsanaayeen marka hadday taa qirsan yihiin waxaa waajib ku ah inay allah cibaadada ku gaar yeelaan cibaadadana asagaa keligii leh sida mulkigaba aad u leedihiin wax shariiga ma leh iyo wax lala wadaajiyo oo la wadaaga ma leh sida aad u leedihiin cibaadadiina u qira midda meesha ay ka jiran yihiin waa halkaa oo qiri maayaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi dalika biana allah yani waxaa la soo sheegay litaclamuu inaad ogaataan بأنa allaha alle huwa inuu yahay alxaqu kii sugan ee aan weligiisba zuulaynin ee horeeyey ee dambeeyey ballantiisu waa xaq la kulankiisu in la arki doono aakhiro ama dadka uu soo bixin doono waa xaq diinkiisu waa xaq cibaadadiisuna waa midda xaqa ah ee wax anfacaysa ee weligeed jiraysa iyadaasaa saxa cibaadadiisaa saxa cibaadooyin kale ee meelo kale laga aadinaayo waa wax maaragtay diinkii looga baxaayo wa anamaa yadcuuna min duunihi huwa albaatil sidoo kale in waxa ay alle sokadiis ay ibaad caabudaayaan ama ay baryaayaan inuu yahay baatil aan sugnayn oo aan maaragtay taagnayn oo aan nafcina aan lahayn bal dhibkiisu uu cad yahay oo darar muxaqaqa leh oo lagu maaragtay lugo-aayo wa ana allaha sidoo kale alle huwa inuu yahay alcaliyu kii sarreeya daat ahaan buu u sarreeyaa oo makhluuqaadkao dhan buu ka sarreeyaa xagga sharaf ahaan buu u sarreeyaa oo tilmaamaha alle waa dhammaystiran yihiin magacihiisa iyo tilmaamihiisu kulli waa wada dhamaystiran yihiin sidoo kale waa uu sarreeyaa oo qahriga uu qahrinaayo makhluuqaadkiisao dhan uu haalibka uu ka yahay waa uu maaragtay eh, ku sarreeyaa alkabiiru haddana weyn oo daat ahaan weyn oo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ay weynyihiin oo weynidiisa iyo maaragtay eh, cadamadiisa ay ka mid tahay in dhulku maalinka qiyaamaha alla qabdadiisa uu ku jiro samooyinka dhammina kulligood gacantiisa midig ay ku duuban yihiin waxaa weynida alle ka mida in kursigiisa isagu oo mawdicu lqadamayn ah uu samaawaadka iyo ardadaba u waasic noqday marka waa ka weyn yahan waay sidoo kale kibriyaaga alle waxaa ka mid a in addoommada maaragtay foodahooda ay alla gacantiisa ay ku jiraan oo isagu u hanto oo aanay tasarufi karin allah inuu maarata u idmo moogiye marka kabiir marka la leeyahay waa kibriyaa bay tusinaysaa waa tilmaan kasta oo dhammaystiran waaye oo weyni ku tusinaysa sidoo kale weynida alle waxaa ka mid a iyo kibriyaagiisa waxaa ka mid a in cibaadaadka addoommada ay caabudayaan allah keliya uu leeyahay oo uu mudan yahay wabilaahi towfiiq